توقفنا عند النوع السادس يقول تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد واسكوda ekaada wixii dham النوع الرابع النوع السادس النوع السادس من أنواع الإجازة إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك midba mid oo kasii qariibsan ayaan gelaynaa waxau uri min anwaaci اlijaaza waxaa kamid a ah ijaazatu maa lam yasmachu lmujiiz ninka wax ijaazada bixinayo waxuusan maqlin weli waxaan samayn doono waxaan aan soo maqli doono ka soo maqli doono oon welin aanan maqlin baan ku ijaazo siiyey ninka saas lagu leeya nooca maa nacasnimaa ku jirta liannu <laughs> nina anaa wax kuu soo barna isii sug inuu ka yeelo maba ahaynba sax ma ahano min ah, anwaac alijaazati ijaazatu ma marwiyaad oo laysa ijaaziya layihahda lam yasmachu lmujiizu ninka wax ijaazayna weli uusan maqlin walam yataxamalhu aslan welina uusan ximbaarsanin bacdu yani wakti dambe liyuriyahu liyarwiyahu almujaaza lahu liyarwiyahu lmujaazu lahu ninka la ijaazayna suu ugu wariyo idaa taxamalahu lmujiizu ninka wax ijaazaynaa markuu soo ximbaaro bacda dalika waxa weeyaan waxaa la yihahdaa almujiiz waa ninka wax bixinayo almujaazu lahu waa ninka ijaazada la siinayo waxay u dhow markii aan yaryarayn waxaan ku sheekeysan jirna waxaan dhihi jirna waxa weeyaan maxaan ku ihahdaa gubinta aan gubi doono dadkaan oo sagaarta iyo waxaan dabto oy soomaalida yeesto ala yidhaahda dadka waa ugu madax fudud yihiin soomaali weli waxay tirahda anaga khaasatan manaaطiqdeena orniya adiga fudayd badan madax sagaara ma cunto <laughs> ninkaasaa maalin takhayala takhayulan markaasu wuxuu uri beer yani gubidda aan gubi doona yani beerta markii la ood qaaday markii ooda la gooya laysku aruna kadibaa dab la saaray gubidda aan gubi doona bu beerta ka bixi doonto eh, laxda aan ku geli doono wanka ay dhali doonto subaga laga shiili doono macabi mase macabis zawjadiis bu <laughs> markaas iyada min shidat lfarax oo ninkaan ku caaraysa waay tii macabay xabad <laughs> hadda waxaa weyaan wuxuuna ijaazada aan soo ijaazayn doono oon dad aan ijaazo ka soo qaadi doono adiga meesha isii fadhi markaasaan ku ijaazo siinaya ma iga warinay mase maya waa markaan waaba meeshii kusoo dhowda <laughs> ayb marka wuxuu ri akbaranii man man akbara can ilqaadi ciyaad ibni muusa min fudalaa'i waqtii bilmaqribi hada lam ara man takalama caleyh qaadi ciyaad kitaab wuxuu lealilma fi musطalax alxadiid weeyaan marka abwaabtan kusoo qaato wax badan ka sheegay musanifka marka yanqul min huwa min alxaakim wamin alkhatiib albagdaadi wakuli man alafa fi hada almawduc wuxuu ri akbaranii waxaa ii sheegay man ukbira nin looga sheegay can alqaadi ciyaad ibni muusa nin loogaga waramay qaadi ciyaad oo min fudalaai waqtigi dadka waktigooda ugu fiicnay bilmaqrib yani waa nin oo reer sabti awatan ah, soo marnay qaala wuxuu ri qaadi ciyaad lam ara ma arkin man takalama calayhi noocan ijaazada nin ka waramay min almashaayikhi mashaayikhdi wax ka waramaysan oo kale ma arkin waraaytu aytu bacda almutaahiriina walcasriyiina waxaan arkay yasnacuunahu dad oo mutaakhiriinoo sameynaa waa arki laakiin mashaayikh waaweyn oo anaga naga horreysay oon waxaan sameynayo weligeed ma arkin laakiin dad mutaakhiriin aan ka maqlay ijaazad aan soo qaado doono haddii aan soo qaato adigana waa ku ijaazisi in laleeyahay ثم xukiya عن أبي wa yunis bn mugiif alqaadi qurطba anahu suئila اlijaazata su-ila huwa naaib faacilka waa qarsan yahay su-ila alijaazata la weydiiyey bijamiici maa rawaahu wuxuu wariyey dhammaantiis inuu ijaazay ilaa taariikhiha waktiga wax la weydiiyey iyo wamaa yarwiihi bacdu iyo wuxuu wari doono masaladii hadday u ka reebtoomay faqadiba saa'ilu ninkii wax weydiistaa ka carooday wuxuu riseed iigu diiday waxa hadda aada haysidoo aada maqashay fi hada taariikh laga bilaabay wixii ka horrey iyo waxa ka dambeeya inaad ijaazaisaan ku weydiiyey ninkaana wuu diiday faqaala lahu bacdu asxaabihi dad markaa meesha jooga waxay u yihaahdeen yaa haadaa midkaan saa'ilkoo caroonayo yucطiika ma wuxuu ku siinaa maa lam yaakudhu wuxuusan qaadanin hada muxaal waxaad weydiinay sheekan inuu ijaazo ku siiyo wuxuusan weli soo warinin qaala qaadi wuxuu yihi markaas wa hada huwa صaxiix sidaana صaxiix ah oo inan waxba ku ool aysan ahayn yaa صaxiixa bui oo ijaazadaas ansaxayn wa aan soo ijaazo qaadan doono qultu waxaan yihi buri ibn صلاح ynbagii an yubnaa hada calى ana اlijaazaةa fi xukm اlإkbaari bاlmujaazi jumlatan haddii aan diidno noocan waxay macnihii ka dhigan tahay ijaazada bimacna ikbaar inaan ku ximbaarnay ynbagii waxaa yaa haboon an yubnaa hada midkan in lagu dhiso in la diida ah calى ana اlijaazata qofka ijaaza la siyaahu fi xukmi اlإkbaari kabrid xukumkeeda inay leedahay bilmujaazi la kabro jumlatan dhamaan oo ijaazadii bimacna taxdiid in la ximbaarsiiyo haddii lagu ximbaaro waa la diidaa marka waxaan soo ijaazaysa doonaan ku siina aw hiya idnun inay tahay ijaazada bimacna idni inay tahay adintu laka inay tahay iyo in akhbartuka inay tahay labadaas fain jucilat fi xukmi اlإkbaari haddii laga yeedho inay ijaazada bimacna ikbaar ximbaarsan tahay lam tasixa hadihi ijaazatu id kayfa yukbiru soo u khabri karaa bimaa laa khabara cindahu waxuusan khabarkooda haynin oon weli soo qaadin aan kuu khabray kadaab buu wain jucilat ijaazadii idnan haddii laga yeelo in banaa hada cala alkhilaafi wuxuu ku dhismaa khilaafkii fi tasxiixi lidni idinka inuu la saxiix yeelo fii baabi lwakaalati fii ma lam yamliku laadinu ninka wax idmaayo wuxuusan milkinin almuwakilu ee wax wakiilanayo bacdu gadaal yani waxa weyaan hadii ijaazada bmaana la yihahdo khilaafkii waxaa ka imaanaya nin mawakiilan wakiilan karaa cid kale wuxuusan weli soo milkinin waxaan le neefkan weli ma gadanin markaan gato yaan ku wakiisha inaad sii gadid baan kulehay marka qole waay leyihin lana waxa weeyaan laa tabic ma layda maa laysa cindaka sida neefkaas loo geli karin wakaaladani farc an ilbayc ma ansaxayso qolena waxay leeyihiin bimacna musaamaxa ku jirta oo waa la fiirinaya haddii uu gato min ywmi an yadkul fi milkihi aydan tataxawal alwakaala ilaa nuqطa camaliya marka khilaafkaasaa la gelina hadii la yihaahdo ijaazada bimacna idn ay ximbaarsan tahay lakin bimacna ibaar jumlatan ma ximbaarsan mithlu an yuwakila inuu uwakiisho waay fi bayci اlcabdi adoonka inuu gado aladi yuriidu an yashtariyahu adoonkan uu soo gado doono yaan ku wakiisha inaad gadid baan kuleeyahay taas ma ansaxaysa ma sameya xasab waxaa weyaan khilaafi sabq waqad ajaaza dalika bacdu asxaabi الshaaficiyi wالصaxiixu buطlaanu hadihi اlijaaza waxaas ijaazada dambe on soo qaado doono wax jira maaha baynama nawowi غayru waay waaba صaxiix wa calىa hada yatacayanu waxaa yani ku ceyntoobayo calىa man yuriidu ninka doonayo an yarwiya bilijaaza ijaaza inuu wax ku wariyo can shaykin uu kaga wariyo shaykoo ajaaza lahu u baneey jamiica masmuucaatihi mathala an yabxatha inuu ninkii mujaaskahay ou baxfiyo xataa yaclama intuu ka ogaado ana dalika aladii yuriidu ana dalika midkaas aladi yuriidu riwaayatahu midkuu sheekh inuu ka wariyo doonayo riwaayatahu riwaayat alxadiid canhu can sheikh mima samicahu inuu kamid yahay in kale qabla taariikhi mima samicahu miduu maqlay inuu yahay qabla taarikh hadi ijaaza haddii uu yihahdo sheikhay ajastu laka an tarwiya canii jamiica masmuucaati marka waxa weeyaan ijaazada sheika taariikhdaas uu saas ku lahaa wixii ka horeeyay wixii masmuuca adiga ka wari kartaa ijaazadii laakiin haddaad dib ugu dhacdid laba bilood saddex bilood oo shiikhina istaxdatha masmuucaat ukraa marka xaq uma lihi jamiic masmuucaatihi oo bacda alidni fi lijaaza laka timid ma warin karti marka waxay u baahan tahay wixii horo inaad sheeka ka warisid yaad u baahan tahay ayib marka almuhim waxaa weeyaan mathalan sheeka kitaabkan oo kale yu yu yu masmuucaadkiisa kamid kitaabkan marku ku yiri ajaztu laka jamiica masmuucaati walaysa lahu ilaa hada kitaab maanta oo ah, talaado ayuu saas ku yiri markaa kadib kitaab kaleu akristay oo falnayakuna nukat marka xaq ma uleedahay an tarwiya canhu lkitaabeyni ama marku kulahay ajirtu laka jamiica masmuucaati wixii markaa masmuucaadkiisi ku jiray xaq ulaada aljawaab huwa thani oo waxaa weeyaan waxa gadaal dambe uu ka keensaday idin uma qabtid inamaa adina laka masmuucaati fi dalika alwaqt wa hada alkitaabu athani lam yadkul fi dalika alwaqti min masmuucaatihi saas uma ujeeda wa idaa qaala hadduu yihahdo ajaztu laka maa saxa wayasixu cindaka min masmuucaati fahada laysa min hada اqabiil hadii uu yihaha sheikhi ama ida qaala sheiku litilmiidihi ajaztu laka waxaan kuu banay maa saxa wixii ansaxay wayasixu cindaka agtaadana ku ansaxayo min masmuucaati aniga wixii aan maqlay ah fahada laysa min hada اlqabiil kamid ma ah maa saxa wamaa yasixu taariikhda waktiga wax maqlay kuma xerno laakin waxa weeyaan wax kastaoo aada iga warinaysid waxaa muhim ah bilijaaza inaad hubsatid marka hore anahu min masnuucaati yani an yahbuta dalika ladayka anahu min masnuucaati uma banbixin marka yani taariikh mucayan ma uban bixin oo ma dhihin hadda wixii aniga masmuucaatiyga ku jiro ama wixii ahaan doona ma dhihin laakin maa taakada laka anahu min masmuucaati whabata ladayka dalika yajuuzu haduu yihahdo waxay ku xelan tahay in la raadiyo keliya hal hada min masnuucaati am laa in la yihahdo keliya waqad facalahu daara qudni wagayruhu wajaa-izun waxaa banaan an yarwiya bidalika yani bidalika ijaazadaas canhu can shaykh inuu ugu wariyo maa saxa cindahu sheika wixii ansaxay bacda alijaazati marka ijaazada kadib anahu samicahu qabla alijaaza fiiri tilmiidkan markuu sheika siiqadii hore ku yiri markaasuu raadiyey masmuucaadkiisa kul اmasmuucaat alati saxat can الshaykh qabla tilka اlijaaza fahuwa yadkulu mima udina lahu laakin maa yustaxdath siiqadaas ma tusinayso wayasixdaas mudaaricaha umalaynin maa saastajidhu min masmuucaat ma ah waxa weyaan wixii hadda aad haysid inuu masmuucaadkayga kamid yaho kuu sugan iyo wixii masmuucaadkayga kamida hadeertaan laakiin weli aan kuu sugnaano adaad raadiso laakin tabayana anahaa min masmuucaatihi qabla lijaaza inaad iga warisato aad leedahay marka wayasixudaas ma aha mustaqbalan wixii aniga weli doona ma ah ayb wayajuuzu dalika wain iktasara haba ku ba haku gaabsado calaa qawlihi maa saxa cindaka walam yaqul yousan ba dhihin wamaa yasixu mudaaricaas hadda macno weyn uu soo kordhinaayo ma laha lianna almuraada ulajeedada maasaxa wamaa yasixu waxaa weeyaan ajastu laka waxaan kuu ijaazeeyey an tarwiya canii inaad iga warisid maa saxa cindaka saasay macnihii ka dhigan tahay labada siiqa markii laisku keeno falmuctabaru idan midka laga fiirinayo markaa waxa weeyaan fi fi sixati maa dukira sixatu dalika cindahu sheika inay ka ansaxto xaala riwaayati markuu ninkan tilmiidka ah ou sheika ka warinayo falmuctabaru idan fiihi fi ma qaalahu sheik sixatu dalika marwiyaatkiisa inay ansaxto cindahu cinda tilmiid xaalat riwaaya tilmiidka markuu rabo sheika ijaazadaas inuu wax ugu wariyo inay sugan tahay hada min masmuucaati النوع السابع من أنواع الإجاazة إجاaزة المجاaز ninka oo la ijaaza siinayo oo haddana ijaazada sii bixiyo wa مثل an yaqula inuu yihahdo waa shayku ajaztu laka waxaan kuu baneeyey mujaazaati aniga waxaan ku ijaazo siiyey ajaztu laka mujaazaati aw ajaztu laka riwaayati maa ujiiza lii waa nafs shay wa sheekhaana waxa weyaan kutubu ijaazo kusoo qaatay markaasuu nin kale wuxuu leey wax allaale wixii ijaazo aniga lay siiyey oo min shuyuukin mutacadidiina biduuni tafsiil adigana ijaazaan ku siiya iyadaasaad kasii ijaazaysan karta saas waa ijaaza cala lmujaaz macnaheedu ajaztu laka waxaan ku ijaazayey mujaazaati wixii aniga lay ijaazayey wixii shiikh oo aniga ijaazi isiiye ijaazadiisa aniga isiiye ana kuu siiyey markaas waxay u baahan tahay mashaaikhdii ninkaan ijaazo siisay waxay ijaazo u siisay in la raadiyey unbay ubaahan tahay saas aw ajaztu laka waxaan kuu baneeyan kuu ijaazeeye riwaayata maa ujiiza lii riwaayatuhu wixii inaan riwaaya wax allaale wixii lay ijaazay riwaayadiisa adina waa ku ijaazay famanaca min dalika midkaas waxaa reebay bacdu man laa yuctadu bihi dad aan la tirinaynin oo min almutaahiriin ah yaa yidhaahdeen alijaazatu cala ijaaza ma ansaxayso wاsaxiixu wاladii calayhi اlcamalu ana dalika jaa-izun walaa yushbihu dalika ma mtanaca min tawkiili اlwakiili bgayri idni اlmuwakili والصحيح waxa weeyaan wاladي عalayhi الcml yani cinda الmتaأkhiriin أن dalika jaa-izun weeyaan alijaaza cala alijaaza way banaantah walaa yushbihu dalika midkaas mana shabahayo ma mamtanaca wixii reebtoomay oo min tawkiili lwakiili wakiilka in wakiil kale sii yeeshta ah bigayri idni lmuwakili bibaadi lbeyc haddii la joogo haddaan ku yidhaha ya cali aniga waxaan ku wakiilshay kitaabkan inaad gedid suuqa aada hanuun idin kale ku siinin intaad adigana tirahda fulan adna waa ku idme kitaabkaan soo gala iskuma iskuma diintaan taas inayna ansaxaynin lianna hada almuwakilu radiya bika waxaa laga yaaba khibradaada iyo fiqada iyo kalsoonida uu kugu qabo awgeed inuu ku wakiso lakin laakin kownuhu radiya bika wakiilan laa yacni anahu yarda bilwakiil ladi tuwakiluhu anta waa baciid jiddan weyaan marka taas tan loguma qiyaasanayo u leeyahy wwujidat can abi camri aلsafaaqusi alxaafid اlmagribi yaaba laga helay buuri qaala inuu yihi samictu abaa nucaym alxaafid alasbihani saaxib xilyat اlwliyaa yaqulu inuu leeyahay alijaazatu cala lijaazati qawiyat jaa-iza ijaazo ijaazo la duldhigay waa awood badan tahay waana banaan tahay buuri waxaka alkhaiib alxaafidu wuxuu soo naqliyey تجويiزa ذalika midkaas banayntiisa عن الحاaفظ الإmاm أbي الحسن الdار qdني والحاaفظ أbي العباس المعروف ببن عقد الكوفي وغayrهma وqad kاn الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المqdسي wuxuu ahaa yrwي بالإجاaزة عن إجاaزة إجاaزة إجاaزة lagu wariyey kii wariya buu ahaa وynbغي حتى ربما waala inuu xariiriyaa dhici karto fii riwaayatihi markuu ijaazo wax ku baranayo bayna ijaazaatin halaath saddex ijaazo inuu yidhaahdo ajaztu laka maa ujiiza lishaykhi aladi ujiiza can shaykihi waqad ujiiza can shaykihi aladii qablahu saddexdaas int intuu ijaazada soo koobo o sadexdooda ijaazadooda aniga dusha iga saara adiga kugu wareeji inuu sidaas yira wa iska wax ma faa'ido weyn aan lahayn wayanbagii waxaa haboon liman yarwi bilijaazati can ijaaza ijaaza ijaaza dul saaran tahay ninkii raba inuu wax ku wariyo an yataamala inuu aada u fiirfiiriyo kayfiyata ijaazati shayki shaykihi shaykiisa sheyka kale ijaazada kayfiyada usiiyey iyo wa muqtadaaha ulajeedadeeda xataa laa yarwiya bihaa ijaazadaas sousan ugu warinin maa lam yandari taxtahaa ijaazada waxaan hoos gelaynin sousan u gelinin yaa la rabaa siiqo kasta oo ijaazada oo liaxadi shuyuukh inuu kan kale usii cadeeyo ayb fa idaa kaana maala fa idaa maala suuratu ijaazati shayki shaykihi shaykiisa sheykha ku xigo haday su ijaazadii suuradeeda ahayd ajastu lahu waxaan u banay sheekayga eh, tilmiidkayga maa saxa cindahu agtiisa wixii ansaxay oo min samaacaati ah haddii saas siiqada ahayd sheikhan had adig sheikku ama ah sheikhankuu sheika kan ka sareeyaa wuxuu sheekhaada ku yiri waxaan ku ijaazay wixii masmuucaadkayga inay yihiin agtaada ku ansaxay baan ku ijaaziyey siiqadaas yaa sheekaada lagu sii ijaazada marka saas haday tahay oo fara shay-an uu arko min masmuucaati shayki shaykihi shaykiisa sheeka sheika u ah wuxuu maqlay hadduu arka masmuucaad ka kamid ah eh, falaysa lahu ma laha an yarwiya dalika midkaas oo masmuucaadka ah inuu ka wariyo can shaykihi oo shayka ku xigo canhu can shayki shaykihi xataa yastabiina intuu ka cadaysto annahu ana almasmuuca mima kaana inuu kamid yahay qeyb qad saxa ansaxay cinda shaykihi xataa yastabiina intuu ka cadaysto anahu xaal warshaani iska dhe mima kaana wa inuu kamid yahay qad saxa ka ansaxay cinda shaykihi kownuhu inuu ka ansaxay min masmuucaati shaykihi shaykiisa masmuucaadkiisa aladii shayk wa tilka ijaazatu ay tahay walaa yaktakfii kuma صحة bimujaradi sixati dalika cindahu agtiisa inuu ku ansaxay alaana camalan bilafdihi shayka camalkiisa soo lagu camal falay iyo wa taqyiidihi waman laa yatafatanu lihada midkaan ninkaan u baraarugin iyo wa amhaalihi inay lugtiisa la fakato yaa badnaanaysa ithaar min atacasur ida zallat bika alqadam waxa weeyaan cibaaro hadda waxweyn oo ku jirta maaha macnaha ula jeedada waxa weeyaan sheekiisa adiga sheekhaadi oo mubaashirka ah ijaazaad uu sheekhaadi ka haystaa jirto marka sheekhaada maanta la fiiri maayo waxaa laleeyahay sheekhu sheykhika lafdiga uu sheekhaada ijaazo ku siiyey maxay ahayd in la yihaahdo haddii uu yihaahdo shayku shaykihi siiqadiisa hadday ahayd waa midda uu leeyahay suuratuhu inay ahayd baa laga uu leeyahay ajastu laka maa saxa cindahu min samaacaati waxa weeyaan shayku shaykiha sheikiis wuxuu ku yihi oo asiga hadda tilmiid ah wa huwa binisbati liga sheekna ku ah marka hada alwasط bاctibaari shaykihi fahuwa tilmiid bاctibaarika anta waa sheikh marka shayku shaykigaas wuxuu iri maa saxa cindaka anahu min masmuucaati qad ajaztuhu laka shaykan waa soo dhamaaday waktigiisi adigoo ku ijaazo siiyey adiga marka aada rabtid inaad shayku shaykika ijaazadiisa aada wax ku warisid kul ma kana min masmuucaati shayki shaykika ma ansaxaysa inaad ijaazada ku wareyso laakin waxaa la rabaa waqti talafudi bilijaaza markii lahay maasaxa cindaka wixii ka horeeyey sheekaas haday masmuucaadkiisa kamid ahaayeen aad ku wari kartaa ijaazada laakin haddii shayku shaykii bacda dalika istaxdatha masmuucaat oo fi da waqti ijaazana laysat qad saxad cinda shaykika adigoo tilmiid thalith a ah wax kuma warin karti kalaam tawiil jiddan weyaan ninkii ufiirsada w iska keeni karaa laakin waxa weyaan wax ba iyaga dhan macno weyn aan lahayn ba haddana tafaasiil hoos hooso iyo shuruud yaa loo sii xiraya ayb hadihi anwaac اlijaaza alati tamus اlxaajatu ilaa bayaaniha markaasuu i hadihi anwaac lijaaza weeyaan ijaazada anwaacdeeda alati anwaacdoo tamusu alxaajatu baahida ay taabanaysa ilaa bayaaniha in la cadeey wayatarakabu minha ayadaas waxaa iska fuulaya anwaacun ukar anwaac badan sayatacarafu lmutaamilu ninka aada wax u fiirfiirin ou garan doono xukmahaa ayada xukumkeeda mima uu ka garan doono amlaynaahu aan soo meerin inshaa allahu tacaala wuxuu ku leeyahay wixii aanan sheegin oo marka ijaazooyinka hadda aan kuu sheegay oo laga yaaba in laba ijaazo laysku dari karo haddii laysku daro nooc thaalitay soo baxayaan nooca thaalitkaa xugum uu rabaa xugumkaada waxaad ka garanaysaa middaan xugumkeeda iyo middaan xugumkeeda haddaad garatid ta thaalitko ka dhalanaysana waad garanaysaa marka wuxuu kule hadgeertaa musanifka u leeyahay tafaasiil badanay ahayd inaan sheegno oon soo gaabinay aniga <laughs> intaana balla ilxumna uma inanaa nunabihu calaa umuurin buuri umuuraan haddana ku baraarujinayna axaduha ruwiina can abilxusein axmeda ibni faris aladiib almusanif qaala inuu yihi macna alijaaza hadda waxaa weeyaan ijaazadii oo la rabay macnaheeda in cinda madkhali ijaaza lagu sharxo yaa markan dhamayna kadib yaan leenahay ijaazada macnaheeda waxay tahay taas waa sidii aan sheegayno musanifka waxaa waaye axkama ta'liifahu lihada alkitaab baaban baaban markaasaa waxa weeyaan iyadoo sidii uu kala horeyso aan loo fiirin yuu kitaabka intashara lixaajati nnaasi ilayh musanifka marka mar dambe hadduu tartiibin lahaa waxaa dhici lahayd inay iskhilaafaan nusakda tartiibiyey u tartiibiyey iyo nusakdi alati quricat cala talaamiid waakhadوha kamaa hiya marka laba kitaabo ibnu salaax wada leeyahay oo aan isuga waafaqsanayn fi tartiib khalal weyna ka imaan lahayd marka sidaasu u dhaafo ninkaasaa wuxuu ihi macna alijaaza waxaa laga jeedaa fi kalaami alcarab maakuudun waxaa laga soo qaatay min jawaazi ilmaai biyihi gudbintooda biyaha gudbintooda aladi biyahoo yusqaahu lmaalu maalka la waraabiyo oo min almaashiyati walxarfi ah xoolaha iyo beeraha maal waay ayaga naftigoodaa maal eh marka laa tastagrib inaad eh, yusqaahu lmaal maxay tahay oo maalkii aad u haysatid kir naqdiga oo lacagta iyo wax saas oo kale inay tahay maashiyada naftigeeda juz min almaal wa marka asalkeeda waxaa laga keenay ijaazada min jawaazi lmaai maa-i oo laysgudbiyo aladi yusqaahu lmaalu maalka la waraabinayo min almaashiyati walxarfi yuqaalu minhu waxaa la yidhaahdaa minhu ay min almaai istajaztu fulanan fulaan baan gudbin weydiistay faajaaza lii waa ii gudbiyey idaa asqaaka hadduu ku waraabiyo maa-an biyo liardika beertaada aw maashiyatika fiiriyaa markaan waxaa weeyaan ninaad u waxaa tii biyahan isii biyahanna eh, xoolahaygi iyo beertan ku waraabsanaa biyuhu haysta ama xeel ha noqdo ama eh, keli ha noqdo markaasu wuxuu ku yidhi waa kuu ogolaaday marka biyihii asiga ou ahaa inuu intifaaco ou asiga cabo yuu kuu soo gudbiyey fiiri marka almaa jaawaza saaxibahu ilaa gayrihi fiiri marka macna jawaaski sidaas walidalika baasaboorka jawaaz maxaa loogu magacaabay لأن alinsaana yajuuzu biha albilaad saasuu uga gudbaya jawaazaa lagu magacaabay marka ninkaa nabiyi uu iska soo gudbiyey asiga uu lahaa inuu ku intifaaca ilaa gayrihi marka sidaa kadalika saas baa aalibulcilmi yaa yas'alu alcaalima oo sheekiisu weydiisanaya an yuja an yujiizahu tilmiidkii inuu ijaazo siiyo cilmahu cilmigiisa an yujiizahu inuu ijaazo siiyo cilmahu waxaad leedahay cilmigaada iisoo gudbi fa yujiizuu iyaaha kan kale iska dhamaystiri le markaasuu usoo gudbina marka tashaabuha ka dhaxeeyo kamaa ana saaxiba almaali jaawaza aw ajaaza almaa ilaa gayrihi fakadalika shaykhu ayda jaawaza ajaaza alcilm aladi cindahu ilaa gayrihi naqalahu ilayh markaasa meeshaasaa laga keenay buu leeyahy dabcan haddii midkaas laga fiiriyo ijaazadii luqooyin kale oo badanaa ku dhex jira laakin intaas la iskaga kaafto qultu falilmujiizi calىa hada an yaquula ajaztu fulana masmuucaati aw marwiyaati fayucdiihi bغayri xarfi jari min gayri xaajati ilى dikri lafdi الriwaaya o naxw dalik haddaan sidaas qabno oon ihahdo alijaazatu min jaawaza laga keenay waxa weeyaan waxaa log ahaan marka banaanaanaysa inuu qofki yihah ajaztu fulana fulan waxaan ijaazo siiyey masmuucaati wixii aniga aan maqlo dhan aan ijaazo siiyey oo fa yucdiihi ou gudbiyo ficilkii oo ajaztu fulanan hadda fiiri alficlu tacaddaa binafsihi ilى bgayri xarfi jarin iyadoon xarf jar aana wadanin oo ma dhihin ajastu lifulani ma dhihin oo laa ma gelin afcaasha waxa weeyaan waa midna waa mutacadiya binafsiha laa taxtaaju ilaa xarfi jar mila darabtu zaydan oo kale ma haboona darabtu bizaydin ina tidaha midna waxa weeyaan hiya mutacadiya laakinaha daciifa taxtaaj ilaa xarfin tactamidu caleyh mila marartu marartu zayda btakaluf wاlafضل marartu bizaydi ficilkaas tacadى ilى mafcuulihi bxarfin min xuruf wficlu laa yatacadى asla mila qaama wajalasa iyo wixii lamid ah marka haddaan ka dhigno ijaazadii bimacnaa jaawaza haddaan ka dhigno hiya tatacadى binafsiha sidaas weya marka min gayri xaajaة ilى dikri lafdi الriwaaya ajaztu fulana masmuucaati oo ma dhehaysa an yarwiya canii masmuucaati ma baahno lafdi riwaaya ma soo gelinaysa aw naxwi dalik wayaxtaaju ilaa dalika midkaas waxaa u banaan waxaa u baahanayo midkaas oo xarafka jaar ah waxaa u baahanayo man yajcalu ijaazata ijaazada ninka ka yeelayo bimacna tasw ataswiir iyo wاlidni wاlibaaxa haddii ijaazadii ajistu bimacnaa abaxtu ajistu lifulan bimacnaa adintu lahu aw sawaqtu lahu an yarwi canii waxaan u cunsiiyey inuu iga wari kara haddii macnaa saas loo tadmiiniyo wuxuu u baahan yahay an yu'taa bixarfi jarin fayaquul wuxuu leeyahy ajistu lifulanin waxaan u baneeyey oon u ijaaziyey oon u idmay riwaayata masmuucaati masalan saasuu leeyahy marka alficlu tacadى ilى xarfi jarin bxarfi jarin lfulan haddana riwaayaa la sheegay lannahu haddii ijaazadii bimacna idni ay tahay oo tira ajastu lifulanin calaa maada adinta lahu aa kugu imaanayso marka riwaayo in la sheega waa loo baahanya markaas waman yaqulu minhum ninka dhahayo oo muxadisiinka damida ajastu lahu waan u ijaazay masmuucaati ninka saas dhahayo facalى sabiili khilaaf yuu ku dhisay aladi khilaafko laa yakfaa nadiiruhu ninka alى sabiil xad ajaztu lahu hadii saasta allahu aclam oo macnaha riwaaya meesha ka maqnaanaysa ajaztu lahu riwaayata masmuucaati xadafkii baa riwaayadii yaa ka maqan sidaas ma adri inay tahay hadii la yihaha facalى sabiil khilaaf aladi laa akfaa nadiruhu hadii la yihaha sida hadda meesha igu qoran nusakda badigeed saas may qabaan xadfi miya khalas xadfi haday tahay waadix wa ah. xarif haday tahay ajiztu lahu masmuucaati ay riwaayatu masmuucaati liana alficla tacadaa bixarfi jarin wahuwa laam uma yakunu hunaaka almaxduuf aladi huwa alriwaaya bas saas le athaani midka labaad inamaa tustaxsanu ijaazatu ijaazada waa la wanaagsadaa idaa kaana almujiizu ninka wax ijaazada bixina hadduu yahay caaliman nin cilmi kule bimaa yujiizu waxuu ijaaza siinayo io walmujaazu lahune min ahli lmacri min ahli lcilmi uu ka mid yahay inamaa tustaxsanu cibaaradaas kamaaliyaat ijaaza kamid ah oo waxaa haboon haddii ijaazo ay tahay martaba haaniya hooseyso dadka ijaazada isticmaalaya ninka ijaazada bixinaya caaliman bimaa yujiizu waxa aad ijaazo kubixina waxa taqaanid oo kuu saxsan in yihiin ayib walmujaazu lahuna midka la ijaazo siinayane min ahlilcilmi inuu kamid yahay ijaazada markaasay maxana bixinaysaa buu le maxaa y ijaazadii tawasucun weeyaan wa wax la waasacsaday iyo wa tarkiisun wax layska ruksaystay waayo yata-aharu lahu ahlulcilmi ama reer ahlucilmigaa u baahday ama yaxtaaju lahu ahlulcilmi oo kale maxay ugu baahdeen waa limasiisi xaajatihim ilayha ijaazadii u baahan yihiin marka sidaas awgeed haddayba marka hore wax tarkhiis ku yimid ay tahay dad furuqsada ka faa-ideysan karo oo caalim labadiba kuwa ah inay ahaadaan haboon wa baalaga bacduhum qaarkood waaba ku xayl dheeraaday fii dalika fajacalahu sharطa fiiha ijaazada markayba anfacaysa an yakuuna almujiizu caaliman walmujaazu ahla lidalika iyuu nin shardigu dhigay kaas waxaa weeyaan ibnu cabdilbar fii kitaabihi jaamici fadl fadl اcilmi aw jaamicu bayaani fadl اlcilmi kitaabkiisaasu saas ku yiri waxakaahu ab abulcabaas alwaliid bnu bakrin almaliki can maliki radi allahu canhu waxaan umalaynaa waktigii imaam malik ijaaza bi hadihi ariiqa sida lagu heli karo way adkeed marka naqlan can riwaayatihi wa qaala alxaafidu abu cumar ay ibn cabdilbari aلصaxiixu annahaa laa tajuuzu maba banaano ilaa limaahirin maahine mid macnaha ku qoto dheer maahir waxaa la yidhaha ninka xirfadiisa sugaa maahir la yidhaha ninkaa maahirun bilqiraa'a maraa qur-aanka leeyahay waatii xadiidkii saxiixa ahay dadka laba qayb ay kala baxaan mid oo maahirun bilqur'aan iyo nin mutatacti ah maahir marka waxa weyaan almutqinu lixirfatihi waa mhandis maahir waa abiib maahir marka ilaa limahirin bisanacati sanaaca alxadiiثiya ninkaa fuqota dheer inay ahaato horta waa ko wa fii shayin mucayanin shayga las ijaazisiinayna wax la yaqaan inihin laa yushkilu isnaaduhu isnaadkiisana uusan iskaalka imaanayn oo hadalkaas wuu soo dhaweeyey ibn cabdilbar waxau ijaaza hadiiba la horta ninka ijaazada isticmaalayo ninka bixinay iyo ninka la siinayo dad maahiriin inay yihiin waa ko shayga laysku ijaazina wax kooban oo la yaqaano in yihiin labo midda kale shaygaas wax ishkaal inuusan ku jirin bimacnaa waxaa weeyaan kitaab muqaabal musaxaxa aa laga hadlohay hayo wthaalitثu midda saddexaad yanbagii lilmujiizi ida kataba ijaazatahu an yatalafada biha wuxuu leeya yanbagii lilmujiizi waxaa u haboon idaa kataba ijaazatahu ijaazadiisa hadduu qoro an yatalafada bihaa inuu ku dhawaaqo ijaazadii waa qoray wuxuu yihi ana fulan ibnu fulan ajastu lifulanin riwaayata jamiici maswiya marwiyaati intaas kuma dhawaaqin waa qoray markaad qortay sadarkii aada qortay inaad akrisay liannahu qoraalka iyo nudqiga waa kala duwan yahay nudqiga huwa lmuctabar laakin wa markuu qoro waa daraja anzal min dalika idaa kataba ijaazatahu waxaa haboon an yatalafada biha fain iqtasara cala alkitaabati waa qoray bas kaana dalika ijaazatan jaa-iza ijaazo banaan weeyaan laakin waxaa ka fiican an yujmaca bayna anudqi wa alkitaaba goormaa kitaabada ansixi ida اktarana hadduu la xariisada biqasdi اijaazati ijaazada in loo qasday in la xariisado gayra anaha ijaazada maktuubade anqasu martabatan darajay ka hooseysaa min alijaazati اlmalfuudi biha ijaazada lagu dhawaaqay labadaba waa sax laakiin midda lagu dhawaaqa sarayso wagayru mustabcadin waxaa mid aanan la fogeysanaynin tasxiixu dalika midkaas in la saxiix yeelo bimujaradi hadi lkitaaba ijaazada qoraalkeeda keli ah in la saxiix yeelo baciid maaha fi baabi riwaaya alatii riwaayado jucilat fiihi lqiraa'atu cala shaykhi fii baabi riwaaya alatii riwaayado jucilat fiihi alqiraa'atu cala shaykh saas maa wada qabta aladi mia fi baab riwaaya aladi adi ma aladi qabto fi baab riwaaya aladi baabko waa la dhihi karaa yani labadaba waa imaan kara jucilat fiihi baabka baab markii la keena fiihda meel la aadiye la keni kara laakin haddii hadda baab uusan joogin aladi hadayna joogin fiihdaa saa macno beeleysa fii baab riwaaya aladi baabko jucilat fihi baabka la yeelay alqira'atu cala sheikh sidaasay ku fiican tahay waqad yatarajax marjuux macna wuxuu ujeedaa markii sheika wax lagu akriyo in baa yimi tilmiid a qara'a marwiyaati sheikh cala sheikh markuu sheika akriyay midaan soo sheegna waay sheikana saakid weeyaan markuu dhameeyey tilmiidka waa iska taagay marka sukuutu sheikh وإصغاؤه للتلميذ kاna كافyا في إثباaت السماع لma qرa على الشhيk saasay ahayd مجردtaas haday ahayd kitaabadana meeshaasaa loola cugsana qolaa marka waxay yihahdeen maya laa yakfi sheika in wax lagu akriyo lama rabee markuu dhamaado masmuuci in la yihahdo sheiko wixin kugu akriyay saas ma ahaye ou nacam inuu yihahdo talafud ku deji qolaa saas qabteen marka qoladii saas qabtay inta waxay leeyiin mujarada kitaaba lagama rabo laabudda an yudiifa ilayha nutq sidaas weeyaan maca ana anahu ana shaykh fi ma quriya calayhi lam yalfad bima quriya calayhi wixii lagu akriyay wax kuma dhawaaqin ikbaaran minhu asiga uu ka waramaya bima quriya calayhi wixii lagu akriyay gayra ana shaykh maca anahu ana sheikh lam yalfad kuma dhawaaqin bimaa quriya calayhi wixii asiga lagu dul akriyay ikbaaran kabrid oo minhu min asheykhi bimaa quriya calayhi sheika ma dhihin markii lagu akriyay ma dhihin wixii aada igu dul akrisay waan kuu khabray oo sidaas ay asoon raacinin iyo qiraa'ada ansixi jirta sidaas oo kale yaa kitaabada ijaazada lagu qoray haddaan talfood la raacsiinin ay ansaxaysaa saas weyaan calaa maa taqadama bayaanuh alqismu araabicu min aqsaami turuqi taxamuli اlxadiidi wa talaqiihi almunaawalatu isu dhiibid wa min aqsaami turuqi taxamul xadiid xadiidka oo la ximbaaro turuqdiisa qeybaankiisa waxaa kamid e eh, iyo wa talaqiihi waa isla mid e talaqi الxadiiث min الshuyuuk طرqtiisa waxaa kamid e almunaawalatu isu dhiibid xadiidki ama kitaabki ya ana sheekh yunaawil الxadiiث litilmiid ayb wa hiya munaawaladii calىa nawcayni axaduhumaa almunaawalatu isu dhiibid weeyaan almaqrunatu lala xariiri bilijaazati wa hiya aclى anwaac اlijaaza cala iطlaaq ninkii waxa weeyaan wuxuu ri hada alkitaabu min masmuucaati wakudhu fainii ajaztu laka an tarwihu cani ir kitaabki u dhiibitaankiisa loo dhiibay iyo alidnu bilijaaza labadiyaa laisugu daray marka aclaa ayadaa saa suura kale eh. minhaa waxaa kamid eh, an yadfac shaykhu inuu dhiibo ilى aalibi asla samaacihi kitaabkiisu samaaciisa asalkiisa ku qornay aw farcan inuu dhiibo muqaabalan bihi biaslihi lala qaabilsiiyey wayaqul wayaquula aw yihahdo haadaa samaaci weeyaan waxaan maqlay oo dadkii cilmigii aan kasoo maqlay waa ka aw riwaayatii weeyaan can fulaanin aan ka wariyey ee farwihi canii anay iga wari aw ajastu laka riwaayatahu canii inaad ani iga wariisaan ku ilmi wuxuu raba ha yihaaho uma yumalikuhu iyaahu markaasuu milki siinaya qabso u leeyahy mar waa u sheegay ana hada alkitaab anahu min masmuucaati uma adina lahu biriwaayati canhu bilijaaza uma salama lahu alkitaab ayib aw yaqula kudhu kitaabkan qaado aw yumaliku iyah waa kitaabki waaba kusiibo ninkaas waaba addunyadu kasii safray kitaabki dhan waa kusiibo midaan dambana waxa waaye khudhu wansakhu kitaabkan qaado ka qoro waxa ku qoro waqaabil bihi ay biaslihi uma ruddahu ilaya aw naxwa dalik inuu kitaabki milki uqaato ardaygii iyo in kitaabkan waxa ku qoran aan idin siiye qaado soo qoro markaad qodurtidna muqaabala ku samey baynamaa katabta wamaa fi kitaab kadibna iisoo celi noocaas waxaa wy almunaawala maca alijaaza wa minhaa waxaa kamid ah an yajiia aalibu ila sheikh inuu yimaado an yajiia aalibu inuu la yimaado ila shaykhi bikitaabin ula yimaado aw juz-in ula yimaado min xadiidihi juz xadiidi macnaha riwaayatu can shaykihi faqad oo kale juz alajزاء alxadiiثiya waa kutub dhan waa marka alأجزاء alxadiiثiya waxaa la yihahda ima an yakuna kitaaba صغيirا fi masألة min masائل الفqه kalqراءة khalف الإmam oo kale ama an yakuna kitaaba ystamil calى riwaayati raawin waaxid min ruwaati الxadiiث waxaa leeyahy maala riwaayatu naafic can ibni cumar maala ju alajزa alxadiiiya saasaa la yihah labadaas qaybo marka juzow la yimiday fa yacridu aalibkii waa bandhigayaa hu kitaabkii calayhi cala sheikh fayata'malhu sheik sheika intuu kitaabkii qaatou fiirfiirinaya ilan tilmida kitaabkii la yimid sheikigaa loo dhiiba waxaa layidhi kitaabkan oo asiga a fiiri sheikh mar kitaabkii wuu fiiriyey wa huwa caarifun mutayaqidun shiiqana waxaa wey nin wax yaqaano mana baraarugsan uma yuciiduhu ilayhi markaasuu ardaygi u celinaya wayaquulu lahu waxau leeya waqaftu calaa maa fiihi kitaabkan waxa ku sugan waan ku kor istaagay wa huwa xadiiii waxa ku dhex jirna waa xadiidkayga can fulaanin aan ka wariyey aw riwaayatii weyaan can shuyuukhii aan ka wariyey fi fi lkitaabi ay farwihi canii aniga iga wari aw ajastu laka riwaayatahu canii baan ku ijaaziyey xaaladan waa iska waadix sheikoo meel iska fadhiyaa kitaab loo keeno aligi sheekh kitaabkaan fiiri kitaabkii u fiiriye waa gigidiy waa safaxaadkiisii markaasuu ri kitaabkaan aada ii keentay waana nin wax yaqaano wax fahmayo waxaan ogaaday waa kitaab ay ku jirto jamiic axaadiid aladi fiihi huwa marwiyaati markaasaan kitaabtii aad ii keentay oo ii cadaaday inuu aniga waxa ku jira xadiidkayga u yahay waxaan kuu idmay in aad iga wariso tii hore waxa weeyaan kitaabka sheekaa la imaanaya suuradii hore tilmiidkaa la siinaya haddana tilmiidkana kitaabka suuqu ka soo gatay shiika ula yimiday shiikana wuxuu ogaaday ana hadi marwiyaatu markaasuu ijaazisay asigiiyaa lagu celiy waa saasu wahada qad samaahu gayru waaxidin waxay ku magacaabeen oo min ahladiii min aimati alxadiidi cardan ay ku magacaabeen bandhigid oo sidii qiraaa cala sheikh bacardi u ahayd iyaa tanna waxa wey anaka caradta hada kitaab cala sheikh meeshasi iskaga shabaha waqad sabaqat xikaayatuna anaga xikaayadiin waa soo hormartay fi qira'ati cala sheikh annaha tusama cardan falnusami dalika midkaas aan ku magacaawno horo carda alqira'a wa hada carda almunaawala tanna waxaa weya tii hore waxay ahayd shiika xadiidkiisa lagu dul akrinay cardi bay ahayd haddana kitaabkia loo cardiyay labadaas un bay ku kala duwan yihin wa hadihi almunaawalaة اlmuqtarinaة biاlijaazati xaalat maxala samaaci cinda malik mide maadaama aclى anwaac اlijaaza ay tahay waxaa laga hadlaya wuxuu ri wa hadihi munaawala almuqtarina la xiriirta bilijaaza xaalatun mid degeysa waa maxala samaaci samaaci shiika wax kuu akriyay lamid tahay cinda man cinda malikin wa jamaacati min asxaabi alxadiid waxayba qabaan asagoo shiika xadiidka kuu akriyay iyo inuu kitaabkan anigaa marwiyaadkayga ku qoran yahay waa ku idin siiyey kitaabkan hore qaal ku yihah waaba isku mid bay dad qaba waxaka alxaakimu abu cabdillaahi alxaafid naysaburi fii cardi lmunaawala wuxuu soo guuriyey almadkuur can kathiiri min almutaqadimiina wuxuu kasoo guuriyey anahu samaa inuu yahay cardi lmunaawala waxa weeyaan an yacrida atilmiid alkitaab cala sheikh tii hadda noogu dambeyso xaakimaa dad wuxuu kasoo wariyey mlha ml an yasmca tilmidu min الshayki shayئa wahada mطarid fi saa'iri ma ijaaza dhammaanteed yumaahilhu midaan u ekaanayso lamide oo min suwar اmunaawala munaawala suwarteeda kamide almaqrunati bاlijaaza ayb famiman xakaa alxaakimu dalika canhum famiman waxaa kamide xaka alxaakimu uu soo guuriyey dalika midkaas canhum can aimati alxadiid ibnu shihaaba kamid marka ibnu shihaab mubtada muakar min manti mubtada mutaqadim khabar muqadam aan dhahay wa miman xaka alxaakimu dalika canhum ibnu shihaab aلzuhri wa rabicat الra'y wa yaxya bnu saciid alanصari ninka xadiid inama alacmaal bniyaad wari wa malik bnu anas alimaamu fi aakhiriina min almundaniyiin iyo dad kaloo reer ahlu madiina ah wuxuu kalou ka soo guuriyey ibnu shihaab wa mujaahid wa abu zubayr wa maxamed ibn muslim ibn tadrus wabn cuyayna fi jamaacati min almakiyiin aydan ibnu shihaab iyo jamaaca madaniyiin mujaahid iyo jamaaca makiyiin wuxuu kasoo miman xaka alxaakim can dalika ayda calqamatu waibrahim annakhaciyaani washacbi fi jamaacati min alkuufiyiina wuxuu kasoo guuriye وqتاadة وأبوالعاaلية وأبوالمتوkل الناجي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن قاسم وأشhب في طائفة من المصريين وآkخروna من الشاamiyiin والkhurasiyiin khuraasaaniyiin intaasoo dhanaa laga guuriyey inay munaawalada oo maca ijaaza ah inay kala mid tahay maxal samاع sidaas weeyaan wara-a alxaakimu wuxuu arkay طaa'ifata min mashaayikhi calaa dalika buu ku arkay wa fii kalaami kalaam kalaami alxaakim bacdu takliiq a ku sugan isku darid isku walaajin isku caraajin weeyaan min xayثu kownuhu laga fiiriya khatiibki ahaanshadiisoo khalad isku daray bacda maa warada wixii kusoo arooray fi cardi اqira'ati cala sheikh waay qiraaadii sheika lagu akrinay bimaa waradow ku daray wixii kasoo arooray culamadii fi cardi munaawara ishkaaliyadaasaa xaakim haysata buu leeyahy oo wuxuu macnaha markuu ou culamada tirinay qoladii yidhaahdeen cardu lqiraa'a cala sheikh tunazalu manzilat aلsamaac iyo wuxuu isku daray qoladii yidhaahdeen cardu lkitaabi cala sheikh maca munaawalatihi litilmiid fi lmara thaniya qoladii laga soo noqliyo hal safku wada sheegay baynama alqiraaءaةu calى sheikh daraja caaliya jida midaan munaawala waxaa waay waa jumlatan midaasna alqiraaء calى sheikh tafsiilan yay ahayd marka labadii inuu isku mid dhigo ma ayna ahayn u leeyahay ayb markaasuu iri wasaaqa aljamiica masaaqan waaxida dhammaantood wuxuu soo aruuriye ou ku qumiye hal hal jid iyagoo isku mas'alo mid ay tahay wالصaxiixu ana dalika midkaas cardu lmunaawaladii gayru xaalin weyaan mid aanan degaynin maxala samaaci sheikoo wax laga maqlo iyo sheikoo kitaab loo cardiyo isku mid ma aha wa anahu ana carda almunaawala munxadun can darajati الtaxdiidi lafda wاlإkbaari qira'atan waxay ka hooseysaa sheika oo asiga xadiidka ku akriyo ama sheika oo kuu khafro bilqira'ati caleyh asigood ku dul akrisid labadaasaa sareyso munaawaladii way ka hooseysaa laakin waxaan hadda culamada badigood laga soo guuriyey waa qowl marjuux a weeyaan sidaas ujeeda yaa yihi marka waqad qaala alxaakimu fi hada alcardi ama fuqahaa lislaami buri aladiina aftaw fi lxalaali walxaraami fainahum lam yarawhu card lmunaawaladi ma ayna arkin samaacan inuu yahay card lkitaabi calى shaykh bimathaabati samaac inuu yahay uma aysan arkin oo waa diideen wabihi qaala الshaaficiyu wاlawsaaciyu wاlbuuti buwayطi wاlmuzani وabu xaniifata وsufyaan thawri وaxmed bn xambal wbn wbn اlmubaarak وyaحya bnu yaحya وisxaaq ibn rahawey qaala wuxuu ri wacalayhi caahidnaa aimatana aimadeeda saasaan ku ogaanay wailayhi dahabuu wa ilayhi nadhabu marka musanifku wuxuu leeyahay mucdam dadka hore lasoo sheegay mashaa'ik fi riwaaya wa qoladan dambana waxa waaya fi riwaaya wadiraaya fuqahaa lislaam weyaan intaa hore maxaa ku jira maalik iyo wax yaraa ku jira fuqahada laakiin inta kale ruwaad wa baynamaa qismigan dambo jamacuu bayna ariwaayati waddiraaya diraaya bimacnaa fiq alxadiid wa walidalika alxadiid aladi yarwihi araawi alfaqiih min jumlati ma turajaxu bihi riwaayaat liannahu yafham dalaalaat alalfaad ayb waminhaa an yulaawila lan waxa munaawaladii maca alijaaza anwaac waay markaasuu ri wa minha anwaacdeedu waxaa kamid ah an yunaawila shayku sheeki inuu udhiibo aaaliba aalibkii kitaabahu ficilkaasaa laba mafcuul ugudbay marka sheekiga kitaabkii wuxuu udhiibay aalibkii wayujiiza lahu riwaayatahu inuu ugu warino waa u banaynaya canhu can sheiki uu ka wariyo uma yumsikuhu shayku shayki waa haysanayaa cindahu asiga kitaabkiisu haysanayaa walaa yumakinuhu kitaabkii ma makaninaayo minhu min atilmiid waxau ihi kitaabkan ma ujeeda waxau ihi waa u dhiibay qaba bu kitaabka kitaabkan waxaa ku qoran waa masmuucaadkaygii waadintu laka markuu saan usii qabtay wuu kala soo noqda shiikigaa lasoo noqda بمعنى أنه لم يعطي للطالب فرصة يتفرس وينظر في الكتاب ماذا فيه ma wakaso cشht طيب فhذا يتقاعد midkan wuu ka gaabinayaa عmا سبقa wixii hormaray waa لcadم احtiواaء طاalب طاalبkii inuusan usan milkisanin احtiواء mعنaa waxa weyaan inuusan dumsan isku dumin usa soo dumsanin kitaabki licadami ixtiwaai aalibi aalibkii asigoo aan isku soo dumin calaa maa taxamalahu sheika wuxuu kasoo xibaaray yani sheeki tilmiidkii ma qaadanin iyo wagaybatihi waligaybatihi kitaabkii maqnaashadiisa weeyaanu canhu cani tilmiidi u ka maqnaaday lan kitaabkii lagu ijaazasiiy waa lagaa qaata laysa cindaka alkitaab marka wagaybatihi waxay ku cadfan tahay لcdم احtiwاaئi ولغaybti عnه لغaybt الkitاabi عnه عn اldي ujiiza lah وjaaئز lah tilmidka marka waxaa u banaan riwaayatu dalika kitaabkaas inuu wariyo canhu can الshaykh إdaa dafira bاlkitaabi kitaabkii hadduu ku guulaysto aw bma haduu helo huwa muqaabl bihi بأsl kitaabi lala muqaabilay calaa wجهin ou ku helo wejigoo yafiqu uu ku kalsoon yahay macahu maca dalika bimuwaafaqatihi waa midkaas waxa weyaan waa waafaqsan yahay limaa tanaawalathu lijaazatu waxay u banaanaatay waa limuwaafaqatihi kitaabkii sheiki waa kaala noqday laakin baxdahu baad kitaabki heshay suuqaad ka heshay ama nin kaloo hiqa aad ka heshay kiyaad ka qaadatay ama kitaabta sheika mehelin waxaad heshay kitaab kale oo liaxadi talaamiidi sheikh almujizi laka muqaabala biasli asheikh marka idinna horyaal u qabtay dhibka waxaa kugu hayay kitaabkii lagu ijaaziyay ma aadan haynin kitaabkiina biariiqa ukraa baad ku heshay yajuuzu waa banaay waxay u banaanaatay waa limuwaafaqatihi midkaas wuxuu waafaqsan yahay limaa tanaawalat ijaazatu ijaazadii waay ay macnaha ay kulansan calaa maa huwa muctabar haddaan qabano waxa laga fiirinayo fi lijaazaati almujarada ijaazaadkii tamarnaa can ilmunaawala oo ninba waxaa banaanay inku yihahdo ajiztu laka jamiica marwiyaati waxna uusan kuu dhiibin oo marka aad taakudid inta suuqa kasoo heshay hal hadi min marwiyaati sheikh am la baa banaanayd kana nafsi shay waa kitaabki waa lagu ijaaziye laakin qiimihii munaawaladii iyadoo kaa maqan tahay yaad haddana waxaad heshay kitaabki naftigiisi ama kitaab aakharu muqaabala min milihi aada soo heshay طيب ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة ثم إن المناولة في مثل هذا kitaabkii lagu ijaazasi oo lagaala noqday munaawalada la jirto laa yakaadu uma dhaweyso yadharu inuu ka daahirayo xusuulu maziyatin dheeraad inuu ku xasilo biha bitilka alijaaza cala alijaazati ay ka fiican tahay oy miise ka leedahay alwaaqicati dhacday fii mucayanin ijaazadan nin hadduu ku yihahdo ajaztu laka kitaabii صaxiix الbخaarي marka ijaazat ijaazatu shaksin fi mucayanin oo صaxiix الbخaarي wa ijaazadaas oo mucayinka ah midaan munaawalado kitaabka lagala noqdo waxay dheer tahay malaha waa sax wa kitaabkii aan kuu dhiibay haddaan isii lahayd ama muddo aad isii lahayd mesiya yeeshanayd laakiin kitaabkii haddaan kaala noqday waanoo ku eriyey kitaabkaas magacaas la yihaahdo adigoo fulaan aan ku ijaazo siiyey waxay dhaanta malaha waa iska waadix weyaan ayb kadalika min gayri munaawala yani fi mucayanin kadalika min ayri mucayan aan munaawala la jirin waa israacsan yihin kitaabkii saxiixubukhaari hod ogeed aniga aan warinay aan ku ijaazo siiya haddaan ku iraado oy munaawalo la jirin iyo ijaazada inta lagu munaawalay lagaala noqday labadaas waxba isma dheero saas wa ayb waqad saara gayru waaxidin waxau noqday min alfuqahaai walusuuliyiina ilaa anahu waqad saara wuxuu u ahaaday bimacnaa dahaba ay lamid tahay bimana min min idaa saara bimacnaa intaha ila alqowl ee saaradii bimacnaa kaana ma ah waqad saara gayru waaxidi min alfuqa asulin waxay u ahaaday ilaa anahu laa taأhiira laha walaa faa'idata munaawaladii ijaazadii ma aha munaawalo kitaabkeedi lagaala noqday ijaazo waa laakin munaawala kuma jirtaa laleeyahay غayra ana shuyuuka ahla اlxadiidi fi اlqadiimi wاlxadiidi aw miman xukiya dalika canhu minhum yarawna lidalika waxay u arkaan maziyatan muctabara ijaazada hadda lagama hadlayo ijaazada waa lagu siiyey laakin kitaabki inta lagu dhiibay markaad qaadatay lagaala soo noqday munaawalo ijaazo oo munaawalo la jirta miya mase mujarad ijaaza le waayo dad ay yihaahdeen mujarad inta lagu makansiiyey lagaaba soo noqday nooc min almasyaa ku jirta oo waa maxay kitaabkii yowman ma gacantaadu ku dhacay waxay ka fiican tahay kitaabkii aada ogeydaan ku ijaazisi ila yihahda middaa mar inta laguu dhiibay lagaala soo noqday wax weynu isdheerihi mala wa minhaa min anwaaci ijaazati lmuqtanin bimunaawala waxaa kamid e ah an yaatiya aalibu inuu aalibka ula yimaado ashaykha shaykhi bikitaabin ula yimaado aw juz-in ula yimaado oo fayaquula u yihahda fadaas antaasay ku cadfantahay labada ficil an yatiya fayaquula u yihahda hadihi riwaayatuka sheikow midaan waa riwaayadaadi fanaawilniihi waajiz lii riwaayatahu ardaygaa kitaabkii la yimid waxau ri hadihi riwaayatuka marka waa u dhiibay marka udhiiba yiri fanaawilnihi aniga markaan ii dhiib wuxuu rabaa ijaaza maca almunaawala inay unoqoto markii hore asaa kitaabkii hay hadda makanahu min asheikh markuu sheekhu udhiib u leeyahay kitaabkaas oo xadiidkaada ku qornay adiga marka ii dhiib ina ijaaza sii fayujiibhu shayki wa ajiba ilى dalika min gayri an yandura fiih wayataxaqaqa riwaayatahu ausan xaqiiqsanin ljamiicihi dhammaantiis fahada laa yajuuz walaa yasixu yiri nin baa kitaabkii ardaygii baa keenay suuquu ka soo gaday markaasuu intuu asoo isku laabano sheikhu xadiidkan riwaayadaada ku qoran marka udhiibo le horta ii dhiib aniga haddana waxaa ku qoran ijaaza si hadduu sheikhi kitaabka intuu qaado fiir fiiriyo waa taan soo dhaafay laakin kitaabkii sheika loo dhiiba isagoo waxay tahay aan ogeyn yuris had iiga dalabtaan kuu siiye qaado waana ku ijaazo siiye maa yadri hal fiihi tucbaan am la ma ladi fiihi alashcaar am alaxaadiid am alfiqi laa yadri ijaazada la ctibaara laha fain kaana aalibu mawhuuqa bikhabarihi wa jaaza اlictimaadu calayhi fi dalika wa kana dalika ijaazatan jaa kama jaaza fi اqirاءaةi calى الshayki الاctimaadu calى الطaalibi xatى yakuna huwa اlqaari'u min اlأصl ida kana mawhuuqa bihi macrifata wadiina tanoo kalena waa ina soo dhaaftay in kaana طaalibu mawhuuqa bkhabarihi kabarkiisa hadii lagu kalsoon yahay iyo wamacrifati bilmarwi waay jaaza اlictimaadu caleyh fi dalika sheeka asoon ogeyn inuu ku kalsoonaado ninkaan u yidhaahdo sidaad sheegtay kitaabkan marwiyaadkayga hadduu yahay waa ku ijaazsi bu laakin waxay ku kala duwan yihiin kii hore ayi aalib iska ahay kana aalib macruuf lada sheikh wainamaa lam yandur kita lam yandur fi kitaabi ictimaadan calaa hiqati aalibi wa kaana dalika ijaazatan jaa noqonaysaa kamaa jaaz u banaaneyd fi lqira'ati cala shaykhi sheika in wax lagu akriyo alictimaadu calى aalibi aalibka in la ictimaado xataa yakuuna aalibki intu ka noqdo huwa asiga alqaaria min alasli uu ka akriyo ida kaana hadduu yahay qaari oo sheek tilmiidka mawhuuqan bi mid lagu kalsoon yahay macrifatan hadda aqoonka iyo wadiinan yani waxaa laga hadlayaa sheekh axaadiisa warinaya kitaabkiisi ay ahayd dadki inuu wax ugu akriyo ou tilmiidki intuu dhiibo yiri ugu akri shaykina laysa bxaafidin limarwiyaatihi qirاada waxaan kusoo dhaafnay ninka oo sheeka kudul akrinay hadduu tilmiid hiqa yahay qirاacadaas saxwa لأnna wain lam yakun الshayku xaafida lakin الtilmiid dayin walaa yaqrأ calى sheik maa laysa min xadiiثi sidii saas u tiri yaa tanna waxaa looga aqbalaya inuu yidhah sheekow kitaabkan marwiyaadkaadaa ku qoran hadalkiisaasaa la aqbalay iyo ijaaza si sidaas wey qaala alkhatiibu abu bakrin raximah llahu tacaala walow qaala xadid bima fi hada alkitaab canii in kaana min xadiidi maca bara'ati min algalati walwahmi kaana dalika jaa-izan masala iska oo farci aw walow qaala hadduu yihaa sheikhi xadid tilmiid yahu iga iga taxdiidi bima fi hada lkitaabi kitaabkan waxaa ku sugan cani aniga iga wari in kaana min xadiidi haddii kitaabkan ood ii keentay hadduu waxa ku qoran xadiidkiisa ou yahay sida adiga aada sheegtay iga wari maca baraaati anoo beri ka ah min algalai walwahmi wixii galad iyo wahmi ku jirana berigaan ka ah kaana dalika jaa-izan xasana marka waxay noqonaysaa mucalaq calى in kana min xadiiثi fain lam yakun fi lkitaabi ma laysa min xadiiثihi fasheikh lam yujiska wain kaana ma fi lkitaabi xadiiثahu fahuwa qad ajaazak ayb athani midda labaad marka waa taa nidi ma ogtahay alijaazaة اlmuqtarinu bilmunaawala calى nawcayni halkii nooc hore ayaan intaas uqeybin annawc الthani marka kan wa almunaawalaة اlmujaradaة can اlijaazaةi ban yunaawilahu اlkitaaba kama taqadama dikruhu awala wayqtasira calى qawli hada min xadiiثi aw min samaacaati walaa yaqulu irwihi canii aw ajaztu laka riwaayatahu canii ilى gayri dalik munaawala mujarada almunaawala mujarada can ijaaza kitaabkiyaa lagu dhiibay mana lagu ijaazo siini hal mujarad munaawalati sheikh laka kitaabahu yani ijaaza am shay aakhar saasaa loo jeeda marka maxaa la yihahda almunaawal mujarad can ijaaza maxaa la yihahdaa bian yunaawila inuu siiyo waayo shayki hu tilmiidkii alkitaaba kama taqadama dikruhu awala wayaqtasira inuu ku gaabsado waa sheikhi calىa qowlihi ou ku gaabsado hada min xadiidi owli kitaabkan waxa ku qoran axaadiidayday qeyb ka tahay aw min samaacaati walaa yaqulu shayki ma dhahayo tilmiidku ma dhahayo irwihi cani oo ijaazadii ah kitaabkan waxa ku qoran xadiidkaygii waay bas maa qaala irwihi cani walaa qaala ajaztuhu laka riwaayatahu cani iyo wanaxwa dalika fahadihi munaawala weeyaan waa dhiibid mukhtalla dhiman laa tajuuzu riwaayatu bihaa in wax lagu wariyana ay banaaneen wa calayha gayru waaxidin ay calaa eh? wacala wacaaba miya a sax tamaam wacaaba غayr واحد من الفقهاء والأصuلiyiن على المحdثين الذين أجاaزوها وسوغوا الرواية بها طيب وعاabhaa miya وعاabhaa munaawaladaas munaawaladaas mujarada can اlijaaza waxaa ceebeeyey oo wax ka sheegay غayru waaxid min fuqaha اlأsuliyin calى اlmuxadisiin ay bay ku ceebeeyeen aladiina muxadisiinto ajaazuuhaa baneeyeen wasawaqu riwaayata biha in wax lagu wari karana yani cunto geliyeen yani suuro geliyeen aladina aladi buu yiri anaga ayb macnaha waxa weyan tan waa iska caddahay kitaabkan waxaa ku qoran axaadiistaydi waay macnaha badnaanteeda fiiri miya darajada axaadiistaydi fiiri miya ma aha ijaaza wax ilaaqa ay ku leedahay ma jirto kitaabkan waxaa ku qoran axaadiistaydi waay nooc min aliftikhaar intaa dhici kar waxaka alkhatiibu can taa'ifati min ahli lcilmi wuxuu ka wariyay anahum saxaxuuha wa ajaa wa ajaazu riwaayata biha wasanadkuru in shaa allahu tacaala waxaan sheegi doonaa qowla man qowlkiisa ajaaza riwaayata in wax lagu wari kala baneeyey bimujaradi iclaami sheikh sheikhi ogeysiintiisa mujaradkeeda aaaliba ou ogeysiiyo ana hada alkitaaba kitaabkan kan e samicahu min fulan inuu ka maqlay inuu ogeysiiye dad inay wax ku wariyeen ay jiraan بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سمعه من فلان هكذا في نسخyda idinka fiican سمعه من فلان يعني شeeka wuxuu u yiriyay kitaabkan asiga ah waxaan kuu sheegaa inay macnaha fulanaan ka maqlay buri marwiyaakeyga fulan aan ka wariyo marka hal iclaamu الshaykhi litilmiid ana hada kitaab rawaahu can fulan hal macnaa dalika alidn bilijaaza in laga wariyo ayaday daciif ay tahay dadaa waxay yihaahdeen way ansaxi in wax lagu wariyo dadkaas meeshaas wariya waxay kaalmaysan karaan qolada tan baneeyeen oo mujarad almunaawala kitaabkii loo dhiibay oo aan la dhihin iyo wari iyo kitaabkan in la ogeysiyo axaadiista qora fulanan ka wariyay oo ijaazada jirin isku baab weeyaan buu leeyahy ayb alqowl fi cibaarati الraawi bطariiqi اlmunaawalati wاlijaaz saas haakada wahada yaziidu calى dalika midkan wuxuu ka ziyaadinayaa wayatarajaxu wuxuu ka raja ka raajaxsanayaa midkaa kale bima fiihi min almunaawala waxa dhiibinta oo ku sugan fa inahaa midaa munaawalada ah laa takluu kama marno min ishcaarin bilidni idin in la waxay ogeysiinaysaa idin un la socdo fi riwaayati oo aliclaamu bilkitaab waxaa ka fiican almunaawara almujarada can اlidni liannahu kan markii hore kitaabka looma dhiibin waaa leeya kitaabkan maujeedaa axaadiida ku qoran can shaykhii baan ka wariyey waa lagu ogeysi midaana waxaa la yihi kitaabkan waa loo dhiibay alidi jamiicu maa fiihi min marwiyaati iga weri lama dhihin kanaa waxaa kuleeyahay almunaawala almujarada can alijaaza yaa ka sarayso mujarad aliclaam yay ka sareysa والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ya uma banbaxe mujarad munaawara labadii suura imaan karta in laga soo ceshtay iyo in la wada sii labada waa imaan kartaa laakin dhiibitaankaas oo loo dhiibay nooع min اlbni almushcir biاlijaaza bas intaas w